isiiya sharaf ciheeda hooyaday asalaamu ullahi calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal idilkiin baa meel weliba joogtaan ise warbaduna maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulanka keyenen wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala somali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waa bangi kula socdoo beesa ku haye biilasha kudhiib oh, mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa arbaco taarikh waxaa ku aaseysantaha todobatanka bisha december sanadda labakusadelabaatan qodobada kulan ku dhegeysan doontaan waxaa ka ah diyaaradaha dagaalka maamulka yahuuda oo dagaalyahano ka tirsan ururka xisbullah ku dilay duqeymo ay ka fuliyeen xadka israa'il iyo lubnaan waan soo qaadan doona maraykanku kuma filna ayaa laleeyahay howlgallo uu ka fuliyo badda cas inay soo afjaraan awoodda xuutiyiinta yemen ee weeraraya maraakiibta badda isticmaasho waan soo qaadan doona iyana congo xubnaha mucaaridkan waxay qorsheynayaan dibadbaxyo inay sameeyaan xilli dowladdu ay joojisay in banaanbax laga qaban karo waddanka iyana waan soo qaadan doonaa maraykankuna waxa uu isha ku eegayaa warbixin la xiriirta in iiraan ay sii kordhisay horumarinta barnaamijkeeda yuraniyamta taa uu walaac ka muujiyey mareykanka horaan qodobadaasi kuna soo kordha xubnihii joogtada ahaa warbixino gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaan ee mar kale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka keyna iloobi maayo hantina waxba waa imayni jacaylku habaabi maayo nasiibku hungoobi maayo hantina waxba waa imayni hadda aan dhammaynay ku jar hadal ku jar hadalka hadalka ku jar hadda aan dhammaynay ku jar hadalka ku jar hadalka hadalka ku jar Thank you. هذا العاصمات قضاء habaar ma sheegine hayaankuna geedi weeye caraadna ka yaabi mayne horteedku habaar ma sheegine hayaankuna geedi weeye caraadna ka yaabi mayne hadda aan dhammayne ku jar hadalka ku jar yaree kale ayaa ka mid haystani ah ku wada luqeynayaan fanaaniinta xasan aadan samatar iyo shankaroon axmed erada heestan abwaan maxamed cali kaariya laxanka xasan aadan ayaale waa heesihii la qabtay kii daafur bayna noogu ahayd barnaamijka kulanka k n n maantaoo kale febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee oqoaaaaniyotoddoba sano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacad ahoo barnaamijka kulanka k nn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka k nn qeybaha hore barnamijka kulankan gudagalena dhegeystayaal ku bilaabna maamulka gobolka banaadir waxay shaaciyeen inay gacanta lagu soo dhigay eh, xubno markaa lacaga sharci darra ka qaadayay wadayaasha mootada bajaajka loo yaqaano waxay maamulka gobolku tilmaameen in bajaajleyda aan laga qaadi karin wax ka badan intii sharciga uu ku waajibiyey ama canshuurta ah taa oo ay tilmaameen markaa inay sharci darro tahay xubno ku eedeysan inay arintaa ku lug leeyihiin ay gacanta kusoo dhigeen hay-adaha amnigu maamulka gobolka banaadir sidoo shaaciy waa kan afayeenka maamulka gobolka oo arrimaha ka hadlaya bismillaahi raxmaan raxiim ku socoto muwaadiniinta soomaaliyeed gaar ahaan bajaajleyda ka howlgasha gobolkan banaadir ee caasimadda magaalada muqdisho waxaa jiray cabashooyin ka imaanayay bajaajleyda kaasoo ku aadanaa in laga qaadayo lacag ka baxsan lacagihii ku waajibay ee sharciga ahaa lacagahaasoo loogu sheegay inay tahay badqabka mootooyinka oo dhan labaatan iyo toddoba dollar maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose xamar wuxuu caddeynayaa in wax shaqo ah uusan ku lahayn lacagahaasi laga qaadayay mootooyinka bajaajta ee ka howlgala gobolkan banaadir guddoomiyaha waxuu faray laamaha ammaanka iyo qeybaha kala gedisan ee howlwadeennada maamulka gobolka banaadir inay dabagalaan howshaasi waxaana lagu guuleystay maalintii shalay ahaa in gacanta lagu soo dhigo rag kambaniye lahaa oo iyagu ka shaqaysanaya hooshaasi bajaajleydana ka qaadayay lacago ka baxsan wixii ku waajibay kuwaasoo hadda gacanta dowladda ku jira xabsina la dhigay islamarkaana lala tiigsan doono sharciga guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho wuxuu u mahad celinayaa bajaajleyda ka howlgasha gobolka banaadir oo mar walba u hogaansama awaamiirta ka soo baxa maamulka gobolka banaadir islamarkaana wada shaqayn dhowlo leh dowladda hoose ee xamar wuxuuna u sheegayaa in aan laga qaadi karin wax ka baxsan lacagihii sharciga ahaa ee ku waajibay sida lacagaha hadda laga qaadayay maalmihii u dambeeyey kuwa hadda laga qaadayna ay cadaalad heli doonaan guddoomiyaha gobolka banaadir wuxuu u rajaynayaa muwaadiniinta soomaaliyeed ee ka howlgasha kuna ganacsata ku shaqaysta bajaajleyda inay shaqadooda si caadi ah u gutaan wax xadgudub ahna uusan aqbalaynin in lagu sameeyo bajaajleydaasi wixii hadda ka dambeeyeyna cabashadooda ay si toosa ugu soo gudubsadaan maamulka gobolka banaadir qaybta cabashada si dhowna lala shaqayn doono insha allah afhayeenka maamulka gobolka banaadir ayuu ahaa oo ka hadlaya arrimaha ku aadan hay-adaha amniga maamulka gobolka banaadir oo sheegay in gacanta lagu soo dhigay xubno si sharci darro ah lacagaha uga qaada dhalinyarada ama wadayaasha mootada bajaajka dhinaca kalena markan waxaad ku dhawaataan dhegeystayaal barnaamijkii taxanaha inoo ahaa aynu soo qaadanayna dhacdooyinkii iyo isbedeladii ka dhacay soomaaliya sanadkan sii dhammaanaya waana qeybtii sideedaad ee dhegeysi wacan kulanti wanaagsan dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan qaybtii sideedaad barnaamij gaara oo aan ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay soomaaliya sanadkan sii dhammaanaya ee si wada jira ah, barnaamijkan waxaa idinla socodsiinaya cabdinaasir maxamed maxamuud iyo anigoo ah axmed ir nuur waxaynu ku bilownay labadii nofeembar sanadkan sii dhammaanaya laba kun saddex go-aano iska soo horjeeda ayaa kasoo kala baxay maamulka puntland iyo ismada dhaqanka maamulkaas oo ku saabsan ismarwaa ka taagan arrimaha doorashada ismada dhaqanka go-aan ay soo saareen xilligaas ayaa waxay ku sheegeen in doorashada aysan dib dambe ugu dhici karin waqhtigeeda sideeda januari lagu qaban doono halka qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha maamulkaas xilligaasna lagu sheegay in doorasho qof iyo coda keliya ay dhici doonto islamarkaana ay dhinacyadu ay ka go-an tahay inay qabtaan khilaafka udhexeeya mucaaradka iyo xukuumadda puntland ayaana arka isku sii shareeray isla labadii nofembar ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre oo ka hadlayay munaasabad lagu taageeray dowladda falastiin laguna cambaaraynayo dagaalka yuhuuddu ay ku qaaday falastiin ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay sidoo kale in lala dagaalamo kooxda al-shabaab culimmadii kasoo qayb gashay munaasabadaas iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ee kulankaas ayaa ra-iisul wasaaruhu si wadajira ah waxaa ugu baaqay in muhim ay tahay in loo midoobo dagaalka ka dhan ah kooxda al-shabaab isagoo sheegay meeshii ugu wanaagsaneed inay marayso loona baahan yahay in lasii laba jibaaro dagaalka looga soo horjeedo al-shabaab labadii nofembar maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa xukno kala duwan waxay ku riday jenaraal sheegu axmed cali ee ilaalidiisa qoraal ka soo baxay maxkamadda ayaana lagu sheegay in sheegow axmed cali oo ah urjoogaha kooxdii ciidamada kula dagaalantay kaabagoday wuxuuna si gaara ah falcelintiisa ugu baxay sakariin maxamed cali oo ka tirsanaa ciidamada amniga sidoo kalena dhaawacay sarkaal xigeen cabdulaahi xuseen cabduqaadir sheegow axmed cali ayaana maxkamadda ku xukuntay magta marxuumka uu dilay magdhowsiinta dhaawac uu geystay iyo toban sano xabsi ciidan ah sidoo kale maxkamadda ayaa axmed xasan oo loo yaqaana abiy axmed waxay ku riday xukun dil toogasho ah sideed iyo toban kalena ayay maxkamadda ku xukuntay lix sano oo xabsi ciidan ah afartii nofembar dagaal u dhexeeyey ciidamo ka tirsan kuwa kumaan doosta danab iyo ciidamo ka tirsan madaxtooyada hirshabelle ayaa ku dagaalamay magaalada jowar ee xarunta maamulka hirshabelle dagaalkaas ayaa sababay dhimasho dhaawac soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay xildhibaan ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa la sheegay maalinkaa inuu dhaawac soo gaaray sida uu warbaahinta u sheegay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka hirshabeelle gudoomiyaha baarlamaanka hirshabelle maalinkaa waxa uu sheegay in ciidamada danab ay hor lahaayeen in weerarka markii uu horreysay iyagu ay qaadeen waxaana xigtay israsaasiin toosa oo saacada socotay oo dhex ciidamada madaxtooyada hirshabeelle iyo kuwa danab shantii nofembar xukuumadda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday xaalad deg deg ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya sa'la axmed jacmac ayaa waxa uu tegay xarunta dhexe ee hay-adda maareynta musiibooyinka waxaana halkaas ku soo dhaweeyey mas-uuliyiin hay-adda ka tirsan ra-iisul ku-xigeenka dalka ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo lagu gurmanayo dadka soomaaliyeed ee dhibaatadu kasoo gaartay fatahaadaha iyo dadka xaaladda ilnino wuxuuna bulshada hala wadaagay saameynta ka dhalatay fatahaadda in ka da-a gobolada dalka isagoo sheegay in ay dhintay maalinkaas ku dhawaad toban qofood lixdii nofembar allah u naxariistay magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya waxaa ku geeriyooday maaray ku-xigeenkii tiyaatarka qaranka fanaan maxamed xasan barrow oo sidoo kale ka mid ahaa howladii waaberi fanaan maxamed xasan barrow ayaa ka mid ahaa fanaaniintii caanka ahayd ee gobolada waaberi fanaanka ayaa muddo la xanuunsanayay xanuun kusoo booday balse ugu dambeyn cisbitaal ku yaala magaalada nairobi ayuu ugu geeriyooday xanuunka sagaalkii nofembar waxaa go-day buundadii baar dheere oo halbowlow ahayd isku socodka degmooyinka gobolka gedo kadib markii ay saameyn ku yeesheen roobabka ka da-ay guud ahaan gobolada dalka gaar ahaan gobolkaasi gedo buundada ayaa iska celin weysay xajmiga biyaha webiga oo fatahaad sameeyey taas oo sawir guud eh, ka bixisay khatarta ka dhalatay fatahaadda ku dhufatay gobolka gado le afar qof fayrinteen sida mas-uuliyiinta maamulka gobolka gado ay xilligaas warbaahinta u sheegeen tobankii nofembar magaalada gurcaal ee gobolka galgaduud allah u waxaa lagu dilay wiil dhalinyaro ahaa oo lagu magacaabi jiray cabdulaahi cali huudey oo la dhashay taliyaha saldhigga degmada gurcaal cismaan cali hudey dilkaas ayaa ahaa dil la xiriiray ana qabiil oo horey u dhacay isla degmada gurcaal ee gobolka galgaduud galgaduud ayaana sanadkan sii dhammaanaya ee waxay wajahaysay dilal kala duwan oo siyaabo aana qabiil ah uga dhacay magaalooyin badan oo ka tirsan galgaduud labaiyo tobankii nofembar maxkamadda ciidamada ayaa xubno ka tirsan maamulka degmada hodan waxay ku riday xubno kala duwan kuwaas oo lagu eedeeyey la shaqeynta kooxda al-shabaab maxkamadda ayaa xilligaas soo saartay xukunka kooxdan ka shaqeynayay degmada hodan oo agaasima waaxiidu ay ku jiraan cabdulaahi maxamed cusmaan jimcaale oo loo yaqaan macruuf ayay maxkamadda ku xukuntay toban sano xabsi ciidan ah shariif nuur cali oo loo yaqaano shariif ooliyo oo ahaa gudoomiyihii waaxda oktoobar ee degmada hodan ah. waxay maxkamadda ku xukuntay siddeed sano oo xabsi ciidan ah jibriil cabdulaahi cali cadow oo loo yaqaano shiikha waxay maxkamadda ku xukuntay siddeed sano oo xabsi ciidan ah cabdicali cibaar waxay maxkamadda ku xukuntay shan sano oo xabsi ciidan ah canab xuseen cumar fiido waxay maxkamadda ku xukuntay hal sano oo xabsi ciidan ah afar ka mid ah kooxdan ayaa iyaguna ahay maxkamaddu ay ku xukuntay min saddex sano saddex sano oo xabsi ku-xeen ah xubnaha maxkamadda ay xukuntay maalintaas ayaa waxa ay ahaayeen mas-uuliyiin maamulka hoodan ka tirsan hase yeeshee si hoose ula shaqaynaya kooxda al-shabaab lix iyo tobankii nofembar waxaa go-day buundada degmada boordhow ee gobolka gedo kagadaal markii roob xoogan uu ka da-ay gobolkaas kadibna biyaha webiga juba ay ka dulboodeen buundada daadka ka dhashay roobka xoogan ee ka da-ay gobolka gedo iyo fatahaadda saameysay ee ka dhalatay webiga jubba ayaa sababtay in buundadu ay go-do magaalada boordhow ayaa wajahday xaalad culus waxaana hakad galagalay socodka dhaqdhaqaaqa dadweynaha iyadoo korontadu ay ka go'day isgaarsiintuna sidoo kale ay go'day xaaladda magaalada ayaana gashay halis aad u ballaaran kadib markii fatahaadda roobka inliino iyo sidoo kale fatahaadda webi juba ay saameynta ugu xoogan ku yeesheen magaaladaas toddobaiyo tobankii nofembar muwaadin soomaaliyeed ayaa la sheegay in xaaskiisa uu ku dilay meelo kamid a ah dalka turkiga dhacdan ayaa ka dhacday hotel ku yaala magaalada istanbul ee dalkaas kadib markii nin soomaali ah uu gudaha hotelkaas ku dilay xaaskiisa sida laamaha ammaanka turkiga ee xilligaasi ay sheegeen lamaanahan ayaa la sheegay in dalxiisaan ay u tageen dalkaas turkiga iyagoo ka yimid dalka ingiriiska booliiska dalka turkiga ayaana gacanta ku dhigay adeedsanaha dilka u geystay xaaskiisa waxayna xilligaasi sheegeen in baaritaano ay ku bilaabeen sababta ka dambeysa in ninkan uu xaaskiisa dilo labaatankii nofembar ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre ayaa waxauu kormeer ku tegey magaalada doolow iyo gobolka gadow halkaas oo ay saameyn ku yeelatay fatahaada ka dhalatay roobabka iyo sidoo kale webiga juba wafdiga uu hogaaminayay ra-isul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa ka degtay magaaladaas khudbadda uu ka jeediyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdibare doolow waxauu xilligaa ku sheegay in tani ay tahay masiibo qaran loona baahan yahay in shacabka soomaaliyeed dowladda federaalka soomaaliya iyo dhammaanba cid kasta oo la waxsiiyey iyo dunida inteeda kaleba ay gurma deg la gaaraan dhammaan shacabka soomaaliyeed ee fatahadu ay ku saameysay guud ahaan gudaha dalka kow iyo labaatankii nofembar dowladda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in dalka laga mamnuucay isticmaalka aalada one xbid kadib kulan ay magaalada muqdisho ay ku yeesheen guddiga qaran ee ka hortagga lacag dhaqidda iyo la dagaalanka maalgelinta argixisada ayaa dalka laga mamnuucay isticmaalka wax kasta oo qamaar ah sida lagu yiri qoraal xilligaas ka soo baxay wasaaradda isgaarsiinta ee dalka qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in si gaar ah dalka lagu mamnuucay isticmaalka qamaarka wan exbed oo ay sheegeen in lagu dhaco hantida shacabka soomaaliyeed isla markaana uu ka soo horjeedo diinta dhaqanka iyo shuruucda dalka afar iyo labaatankii nofembar soomaaliya ayaa si rasmi ah oo lagu ogolaaday inay ku biirto dalalka bariga afrika oo ay ku bahoobeen wadamada kale ah kenya uganda d r c congo tanzania burundi ruwanda iyo south sudan waxaana dowladahaasi ku biiray dowladda soomaaliya oo si rasmi ah lagu ogolaaday xilligaas inay ku biirto madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay madasha ayaa yidhi sida tan maanta waxaan furnay bog cusub oo ka mid ah taariikhda soomaaliya waxaa sharaf weyn ii ah inaan idin hor istaago inagoo si rasmi ah uga mid noqonayna xubnaha dalada bariga bulshada afrika madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in tan dadaal xoogan lagu soo hooyey loona baahan yahay in soomaaliya dadaalada ay bixinayso ay kasii dheerayso halka ay joogto isla afar iyo labaatankii nofeembar waxaa go-day buundadii degmada bu-aal ee ah xarunta gobolka jubbada dhexe kadib markii ay saameeyeen fatahaadda webiga jubba iyo roobka ka da-ay magaaladaas degmada bu-aaleh waxaa gacanta ku haya oo maamulaha kooxda al-shabaab socodka gaadiidka iyo dadka shacabka ah ayaan xilligaas hakad galay maadaama buundadii ay go waxaana aad u yareed in la helo xogta khasaaraha ah ka dhashay halkaas maadaama ay maamulaan shan iyo labaatankii nofembar waxaa furmay kalfadhiga afraad ee baarlamaanka soomaaliya xilli ay jirtay guux siyaasadeed iyo hadalayn xoogan oo ku aadan wax ka kabeddelka dastuurka ku-meel kumeelgaarka ah, kuwaasoo mucaaradka soomaaliya ay ka biidiidan yihiin dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuudna lagu xantay inay donaynayso in dastuurka ay wax ka beddesho si ay u korsato muddada ay joogto xafiiska madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa baarlamaanka hortiisa maalinka khudbad ka jeediyey isagoo ka hadlay wixii u qabsoomay dowladda soomaaliya muddadii uu ku fadhiyey kursiga lix iyo labaatankii nofembar wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa gaaray magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose halkaas waxaa kusoo dhaweeyey madaxweyne axmed madoobe ujeedka safarka ee xilligaas ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa ahaa ukoorgelidda xaaladaha bini ee ka dhalatay daadadka eliino oo saameyn xoogan ku yeeshay deegaanada maamulkaas jubbaland iyo dardargelinta dagaalka wejigiisa labaad ee kooxda looga saarayo deegaanada maamulkaas siddeed iyo labaatankii nofembar ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo sidoo kale kuwa deegaanka ee loo yaqaana macawisleyda ayaa weerar waxay ka fuliyeen bariga gobolka galguduud waxayna ku dileen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kuwaas oo ku sugnaa meel ka mida ah gobolkaas saraakiisha ciidamada ayaa xilligaasi sheegay in weerarkaasi lagu bartilmaameysaday xubno ka tirsan al-shabaab kuwaas oo ku sugnaa deegaanka ceel cali xasan cali oo dhanka koonfur kaga beegan magaalada budbud ee bariga gobolka galgaduud ciidamada dowladda ayaa xilligaasi ku guuleystay inay la wareegaan xarumihii al-shabaab islamarkaana howlgalkaas waxaa lagu dilay lix ka ah al-shabaab waxaana sidoo kale lagala wareegay maalinkaasi kooxda al-shabaab hub iyo saanad xoogan saraakiisha ciidamada ayaa sheegay in ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka is garabsanaya xilligaas ay ku sii siqayaan deegaan hor leh oo ka tirsan qaybo kamid ah gobolada mudug iyo galgaduud koodii diseembar sanadkan sii dhammaanaya maamulka gobolka banaadir ayaa ka hadlay arinta ku saabsan kaamirooyinka qarsoon ee lagu dhejiyey goobaha ganacsiga magaalada muqdisho afhayeenka maamulka gobolka banaadir ayaa xilligaas sheegay in arintaas ay ka qayb qaadanayso sugidda amniga islamarkaana looga golleeyahay dabaga in lagu sameeyo faalalka amni darro ee ka dhaca islamarkaana afayeenka gobolka uu sheegay in arrinkaas culays weyn ay kala kulmi karaan ganacsada magaalada muqdisho maleeshiyada al-shabaab ayaa dhankooda beegsi ku bilaabay goobaha ganacsi ee fuliyey amarka dowladda ee ahaa in kaamerooyin ay ku xirtaan goobahooda ganacsi si looga hortago falka amni darre ee kooxdu ay ka geysan karto magaalada muqdisho isla kowdii disembar bartamaha gobolka hiiraan ee magaalada halgan waxaa ka dhacay qarax hoggan qaraxan oo ahaa nuuca miinada dhulka lagu aaso ayaa waxauu ka dhacay maqaaxi ku taalla bartamaha magaalada halgan gaar ahaan suuqa jaadka ah ee magaaladaas inta la xaqiijiyay xilligaasi qaraxaasi waxaa ku geeriyooday nin oday ah oo lagu magacaabi jiray muumin rooti halka ay ku dhaawacmeen laba ruux oo kale isla koodii diseembar sanadkan sii dhammaanaya laba kun saddex iyo labaatan golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa u codeeyey in cunaqabateynta hubka laga qaado soomaaliya codeyn loo qaaday ayaa afar iyo toban xubnood oo ka mid ah shan iyo tobanka xubnood ee golaha ammaanka ayaa u codeeyey cunaqabateynta ayaana dalkeena la saaray kadib dagaalkii sokeeye uu bilaabday bishii janaayo kunsaaaboqosaaashaniyolabadii madaxda dalka soo maray ayaana ollo badan ugu jiray in dalka laga qaado cunaqabataynta hubka madaxda ugu sareysa dowladda soomaaliya ayaana si weyn u soo dhoweeyey go-aankii ka soo baxay golaha ammaanka qaramada midoobey ee loogu codeeyay in cunaqabataynta hubka laga qaado soomaaliya siyaasiyiin badan ayaana dhankooda si weyn u soo dhoweeyey labadii disembar war saxaafadeed ka soo baxay somalilan ayaa laga soo horjeestay cunaqabataynta hubka ee laga qaaday soomaaliya war-saxaafadeed xilligaasi kasoo baxay somalilan ayaa lagu sheegay in somalilan ay si xoogan uga walaacsan tahay isla markaana si weyn ay uga soo horjeedo cunaqabataynta hubka ee laga qaaday soomaaliya taasoo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ku soo saareen qaraar tirsigiisu u ahaa toddoba ee sanadkii kun sagaal qorqoraal oo kasoo baxay somalilan ayaa waxaa lagu yidhi waxaanu aaminsanahay in qaadista cunaqabataynta hubka ay halis ku tahay mandiqada geeska afrika iyo guud ahaan caalamka dagaaladii arxandarada ahaa ee dowladii dhexe soomaaliya ay ku qaaday dadka reer somalilan markaana ay ku lahaysay ayaa layidhi in ka badan laba boqol oo kun oo qof oo muwaadiniin reer somalilanah waxay si weyn inoo xasuusinaysaa khatarta hub si fudud loo helo ayaa lagu yidhi war qoraal oo ka soo baxay somalilan saddexdii diseembar dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in duqeyn lagu dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo isku aruursanaya deegaanka bacaad oo siddeed kilomitir dhinaca koonfur galbeed ka xigta deegaanka halgan ee gobolka hiiraan dowladda ayaa waxay xilligaasi sheegtay in ka badan lixdan xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab lagu dilay howlgalkaasi duqeynta ay halgan ka dhacay isagoo kan lagu baabi'iyey saanad ciidan oo ay wateen maleeshiyada al-shabaab howlgalka dowladdu waxay sheegtay xilligaas inay iska kaashadeen ciidanka dowladda iyo saaxiibada caalamka afartii disembar allah u naxariistay ibraahim cabdiraxmaan cabdi oo ka mid ahaa ganacsatada caanka ka ahaa magaalada boosaaso kana soo jeeday deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ayaa lagu dilay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari xilli uu ka soo baxay masaajid uu kusoo dukaday salaada subax oo ku yaala magaaladaas ganacsadaha la dilay ayaa la sheegay inuu madax u ahaa bulshada ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed ee ku sugan gobolka bari kooxaha dalka geystay ayaa durbadiiba ka baxsaday goobta ganacsadahaasi ay ku dileen lixdii diseembar allah u naxariistay sanadkan sii dhammaanaya dalka koonfur afrika waxaa kordhay tirada muwaadiniinta soomaaliyeed ee halkaas lagu dilay waxaana u dambeeyey ibraahim warsame iyo xiinu xasan cali oo goobtooda shaqada kooxu hubaysan oo burcad koonfur afrikaan ay ku dileen dhammaadka sanad kasta ayaa waxaa kordha dilalka soomaalida lagu geysanayo dalka koonfur afrika waxaana sanadkaasi dhammaanaya la dilay in ka badan toban ruux oo soomaali soomaaliyeed lixdii disembar madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dani ayaa si rasmi ah wuxuu ugu dhawaaqay in maamulka puntland dib uu ugu laabanayo doorashada qof iyo codka ah oo muddo madaxweyne siciidani uu doonayay in maamulka puntland doorashadaasi ay kusoo doorato markii ugu horreysay madaxweyne dani waxa uu sheegay inuu ka xun yahay in go'aankaasi uu qaato balse waxa uu sheegay inay qasab tahay imika lixdan iyo lix xildhibaan oo ay ka kooban tahay puntland ayuu sheegay in lasoo dooran doono iyadoo lagu soo dooran doono habkii hore lagana laabtay doorashadii qof iyo codka ahayd toddobadii disembar madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa soo dhoweeyey dhalka dadaalada odayaasha dhaqanka puntland ee ku aadanaa qabsoomidda doorasho ay heshiis ku yihiin dhinacyadii siyaasadda iyo go-aanka madaxweynaha puntland ee ahaa in dib loogu laabto hanaankii doorasho ee puntland ka dhici jiray maadaama madaxweynaha maamulka ah, saciid cabdulaahi deni uu dib ugu laabtay go-aankiisii ahaa in doorasho qof iyo cod ah deegaanada maamulkaasi ay ka dhacdo madaxweynaha soomaaliya ayaanu ku tilmaamay go'aankaas mid markaas gulu ah shacabka puntland tobankii diseembar maleeshiyaad hubaysan ayaa allah u naxariistay gobolka galgaduud waxay ku dileen laba dhallinyaro ah oo walaala aha maleeshiyaadkan hubaysan ayaa dilkan ka geystay inta u dhexaysa ceel dheere iyo sidoo kale magaalada dhuusamareeb labada wiil ee la dilay ayaa walaalaha mid ka mida ah waxauu ahaa macallin halka kan kalena oo ahaa digtor waxaana lagu kala magacaabi jiray allah u naxariistay macalin liibaan xasan cusmaan iyo sidoo kale digtor axmed xasan cusmaan maleeshiyaad ku ayaa kolkii ay dilkaasi geysteen isaga baxsaday goobta waxaana dilkaasi lala xiriiriyey aana qabiilo hore uga dhacday gobolka galgaduud soomaaliya ayaa laga cafiyey deentii lagu lahaa bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka ee i m f ayaa si wajir ah ugu dhawaaqay in soomaaliya laga cafiyey lacagihii deemaha ahaa ee lagu lahaa dadaalo sannado socday iyo shuruudo badan oo soomaaliya ka soo gudubtay barnaamijka geediga diin cafinta soomaaliya ayaa soo bilowday sanadkii labada kun iyo labaiyo tobankii waxaana dowladda madaxweyne xasan maxamed ugu dambeyntii u suura gashay in saddexiyo tobankii disembar sanadkan sii dhammaanaya laba kun saddex iyo labaatan si rasmiya ah loogu cafiyey madaxda ugu sareysa ayaana soo dhoweeyey guusha taariikhiga ah ee laga gaaray diin cafinta madaxweyne xashin maxmuud ayaa ku tilmaamay guul weyn oo u socotay soomaaliya madax hore iyo siyaasiyiin ayaana dhankooda soo dhoweeyey in deyntii laga cafiyey soomaaliya toban iyo toddobadii disembar ciidamada dowladda soomaaliya ayaa si rasmi a ah waxay ula wareegeen amniga guud ee madaxtooyada kadib lix iyo toban sano oo ciidamada howlgalka midooda afrika ee admis ay door ku lahaayeen sugidda amniga madaxtooyada iyo baarlamanka dowladda soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ugu hambeliyey guutada toddobaatan iyo toddobaad ee ciidamada xoogga dalka la wareegidda mas-uuliyadda amniga madaxtooyada dalka waxaana uu tilmaamay in micnaha laga leeyahay tallaabadan ay ka turjumayso dib u soo laabashada cududa ciidamada qalabka sida ee soomaaliya labaatankii disembar dalka jabuuti waxaa ku geeriyootay allah u naxariistay wasiirkii wasaaradda haweenka ee xuquuqul insaanka soomaaliya khadiijo maxamed deeriye khadiijo maxamed deeriye ayaa la socotay wafdiga ra-iisul wasaaraha soomaaliya ee dalkaasi jabuuti kaga qayb galay shirka heritage oo looga hadlayay arrimo kala duwan waxaa la sheegay in markaas xanuun kusoo booday isla markaana halkaas ay ku geeriyootay isbitaal ku yaalla allah u naxariistay khadiijo ayaa ku jirtay dowladda soomaaliya ku dhowaad labaatan sano waa ay ahayd xildhibaan xillo kala duwan oo wasiiro dowladihii soomaaliya dalkan ay ka soo qabatay madaxda dalka ayaana ka tacsiiyey geeridida waxaana ahaa ay ku tilmaameen qof wanaagsan saddexiylabaatankii desembar go-aan si rasmi ah uga soo baxay isimada dhaqanka acc c ayaa lagu caddeeyey inaysan soo xuli doonin toban iyo toddoba xildhibaan ee baarlamaanka puntland laga soo dooran jiray deegaanada e c c khaatuma go-aankan uu warbaahinta u akhriyay afhayeenka isimada dhaqanka acc c khaatumo garaad cabdisalaan xasan maxamed ayaa sidoo kale lagu caddeeyey inaysan sii joogi karin toban iyo xildhibaan ee hadda ka tirsan baarlamaanka puntland oo la baahan yahay in si deg dega ah lagu kala diro golaha isimada dhaqanka e c ayaa sidoo kale go'aamiyey inaysan cid ka soo jeeda deegaanadooda u tartami karin doorashada soo socoto ee ee madaxweyne ku-xigeenka puntland saddexiylabaatankii diseembar dagaal culus ayaa ka dhacay deegaanka daarunimca ee gobolka shabeellada dhexe waxaana dagaalkaas u dhexeeyey maleeshiyada al-shabaab iyo ciidanka dowladda oo garabka helayay macbuusyada deegaanka dagaalka ayaana khasaare iskugu jira dhimashadii dhaawac geystay sida ay saraakiisha xilligaasi warbaahintu sheegeen maleeshiyada al-shabaab ee wararkaas ku soo qaaday ayaana lagu jibiyey afar iyo labaatankii diseembar dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa deegaanka isgarabsanaya iyo al-shabaab ayaa ka dhacay koonfurta gobolka mudug gaar ahaan deegaan lagu magacaabo jahjah ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa deegaanka oo isgarabsanaya ayaa xilli barqa ah weerar dhowr jiha ah waxay ku qaadeen kooxda al-shabaab oo ku sugnayd aaga jeexjeex iyo sidoo kale buuraha deegaanka ee cakoos dagaal saacado badan qaatay ayaa ciidamada dowladda iyo al-shabaab halkaasi ku dhex maray xubno badan oo al-shabaab ayaana halkaasi lagu dilay maalinkaa sida saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ay warbaahinta la wadaageen xilliga sanadkan sii dhammaanaya laba kun saddex iyo labaatan maamulka galmudug ayaa waxa ay xaqiijiyeen in al shabaabkii ugu badnaa ugu dilay deegaanka jeexjeexa ee koonfurta gobolka mudug wasiirka warfaafinta maamulka galmudug abshir cabdi ayaa warbaahintu u xaqiijiyey in ciidamada isgarabsanaya ee maleeshiyada al-shabaab ay kala wareegeen deegaanka baraag ismaaciil oo muddo badan al-shabaabku ay ku sugnaayeen sidoo kalena waxa uu wasiirka xilligaasi sheegay in ku dhowaad labaatan xubnood ka tirsan al-shabaab halkaas lagu dilay howlgalkana uu sheegay inuu sii socon doono iyadoona al-shabaab kale laga wareegay fariisimo dhowr ah dagaalamayaal badanna halkaas loogu dilay guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka gaarka ah oo aan ku eegeynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan sii dhammaanaya ka dhacay soomaaliya intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa si wada jira ah barnaamijkan waxaa idinla socodsiinayay cabdinaasir maxamed maxamuud iyo aniga oo ah axmed yar nuur mar kale intaannu barnaamijkan mid lamida ah ku kulmayno hadii ala yidhaahdo ammaana allah waxaad degeysanayseen qaybtii sideedaad barnaamijka aaran kaga hadlayna dhacdooyinkii isbedeladii waaweynaa ka dhacay soomaaliya sanadkan sii dhammaanaya welina barnamijka kulankaad degeysanaysaan knn oad nagala socotaan dhegeystayaal guryihii barnaamijka kulankaad la socotaan keenina waad naga dhegeysaneysaan saaxiibayaal markan haddii aynu eegnana diyaaradaha dagaalka israel ayaa duqeeyey koonfurta dalka lubnaan tuulo u dhow xadka lubnaan iyo israel saddex ruux ayaa la sheegay inay ku geeriyoodeen duqeymaha ayaa ka dhacay guriga eh, loo yaqaano binti jabayl waa xaafadda loo yaqaano ama tuulada loo yaqaano binti jabayl waxaana lagu dilay sida la sheegay xubno kamid a ah, eh, ururka xisbullah iyo sidoo kale mid kale waa mid kamid a ah xubnaha xisbullah iyo laba qaraabadiisa ah sida ay warinayaan wararka laga helayo xadka israel iyo lubnaan duqeynta waxaa raacday ayaa laleeyahay eh, sidoo kale madaafiic dhanka xadka isku dhaafsadeen dhinacyada ururka xisbullah iyo israel oo dhor gantaal ay dhinacyadu markaa iswedaarsadeen sida la wariyey iyadoo xiisadda dhinacyaduna ay sii kordhaysay tan iyo markii dagaalka gaza ee falastiin u dhexeeya xamaas iyo sidoo kale yuhuudda uu bilaawday toddobadii bishii oktoobar warbaahinta lubnaan wakaaladeeda wararka ayaa waxay warisay eh, markaasi in ay sax tahay duqeynta eh, ka dhacday koonfurta lubnaan dhanka xadka israel wakaaladda wararka ee lubnaan ee loo yaqaano libanonis national news agence magaceedan loo soo gaabiyo n n a ayaa waxay sheegtay in xubnaha la dilay ay kala yihiin cali baazi iyo sidoo kale eh, walaalkii ibraahim iyo sidoo kale shaaruuq xaamud xubnaha oo lagu dilay duqeyn ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee militariga yuhuudda waxaa sida muuqata sii kordhaya duqeymaha yuhuuddu ay ku bartilmaameysanayaan xubnaha ka tirsan dagaalyahanada ururka xisbullah oo iyaguna dhankooda aan dabyar shidayn oo dhowr mar eh, marka la eego fuliyey weeraro toosa ah oo duqeymo ah oo ay ku bartilmaameysteen iyana laftirkoodu ee waqooyiga israel oo ay xad la leeyihiin dhanka kalena waxaa laleeyahay mareykanku waxauu isku dayaa inuu kordhiyo cadaadiskiisa ku aadan xuutiyiinta yemen in markaa la yareeyo awoodda ay ku yeelan karaan ee badda cas iyo gacanka cadmeed si looga baaqsado dhibaatooyinka soo kordhay muddooyinka ugu dambeeyey taladii ugu dambeeyay ee ku aadan in markaa la bartilmaameysado maraakiibta reer galbeedku ay leeyihiin kuwaasi oo inta badan xuutiyiinta yemen ay markaa ku bartilmaameysadaan marka la eego dhanka badda yemen iyo meelaha u dhow taasi oo walaac badan ku abuurtay reer galbeedka iyo israel maraakiibta iyo sidoo kale doonida kale ee ganacsi ama doonyaha kale ee ganacsi waxaa inta badan bartilmaameysada dagaalyahanada xuutiyiinta yemen oo iyagu aaminsan in markaa ay xiriir la leeyihiin maraakiibta iyo sidoo kale doonyahaba yuhuudda oo iyagu ay ka dhexayso cadowtooyo aada u weyn sidoo kalena ay sii kordhay xiisadooda tan iyo markii ay sii kordheen eh, dagaalada u dhexeeya militariga yuhuudda iyo ururka xamaas mareykanku waxa uu doonayaa in eh, loo ogolaado eh, marka la eego maraakiibta caalamiga ah si wada wadajiran ay u fuliyaan howlgallo ka dhana ee markaasi dagaalyahanada xuutiyiinta si loo soo afjaro dhibaatooyinka kasoo cusbanaaday ee badda cas waxa uu mareykanku qorshihiisu yahay isagoo kaashanaya isbahaysiyadiisa yurub ah, bariga dhexe canada australia iyo sidoo kale ilaa dhowr dal oo ku jira gaashaanbuurta nato ay ka mid yihiin faransiiska talyaaniga iyo sbain waxaana uu qorsheynayaa marka la eego mareykanku in arintaa uu ka dhigo mid la marsiiyo markaa qaramada midoobay loona sameeyo marka arintan howlgal gaara ah oo xubnahan ay ka wada qeybqaataan si gebi ahaanba loo soo afjaro khatarta dagaalyahanada xuutiyiinta oo muddooyinkii lasoo dhaafay saameyn ku lahaa biyaha badda cas iyo meelaha kale ee ka fogfog kuwaasi oo dhowr howlgal ka fuliyey badda kuna bartilmaameysaday maraakiib la aaminsan yahay inay xiriir leeyihiin reer galbeedka iyo israel weli barnaamij kulankaad degeysanaysaan ka yarina waad nagala socotaan saaxiibayaal heestii nacabka ah ay jabin heestii ay ku luqeynaysay fanaanada seyno bicige ayay ahayd dhaxtaalka barnaamijka kulanka kena ay ahayd heese kale iyo warbixino kale ayaa noo socda balse markaan waxaad ku dhawatan dhegeystayaal xubintii imaanto kale maxaa dunida ka dhacay ifraax axmed xuseen ayaa la diyaar mahadsanid cabdicasiis waa arbaco taariikhdan waxay ku beegan tahay toddobiiy labaatanka bisha labayo tobanaad sanadkuna waa laba kun saddex waa maalinta saddex boqol koob lixdanaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan hadii aad laydmo afar cisho dhacdooyinka ugu waaweyn ee maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadii labadii kun sideedii magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa lagu dilay wasiir ku-xigeenkii wasaaradda dastuurka iyo dib u heshiisiinta xukuumaddii soomaaliya ee xilligaasi xildhibaan ismaaciil xasan maxamuud timir maanta oo kale sanadii labadii kun saddex iyo tobankii in ka badan koo iyo toban ruux oo ay ku jiraan ciidamo iyo saraakiil ka tirsanaa ciidamada dowladda ayaa ku geeriyooday qarax miino oo ka dhacay maqaayid ku taala degmada dayniile maanta oo kale sanadii labadii kun koo iyo labaatankii ra wasaarihii xukuumadda soomaaliya ee xilligaasi maxamed xuseen rooble ayaa sharci darro ku tilmaamay qoraal uu soo saaray madaxweynihii xilligaasi maxamed cabdilaahi farmaajo kaasi uu ku sheegay inuu shaqada kaga joojiyey raiisul wasaare rooble maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol sagaal iyo qiyaastii afartan kun oo ruux ayaa ku geeriyootay dhulgariir xooggan oo cabirkiisu ahaa sideed kaasi oo ku dhuftay elesingan oo dhaca bariga gobolka anatola ee dalka turkiga maanta oo kale sanadii kunsagaalboqolshaniyoafartankii waxaa la aasaasay bangiga adduunka ee world bank kaasi oo lagu aasaasay ogolaashahan sideed iyo labaatan dal oo ka mid ah wadamada caalamka maanta oo kale sanadii kunsagaalboqolshaniyo sideetankii argagixiso carbeed ayaa weeraray garoomada diyaaradaha ee magaalooyinka roma iyo vienna oo ka kala tirsan talyaaniga iyo halkaas oo ay ku dileen labaatan qof iyagoo ku dhaawacay boqol toban ruux ugu dambayntiina maanta oo kale sanadii labadii kun iyo toddobadii ra-iisul wasaarihii hore ee dalka bakistan benazir buuto ayaa ku geeriyootay qarax ismidaamina oo lagu bartilmaameedsaday kaasi oo ka dhacay magaalada rawalabindi ee dalka bakistan waxaana dilkeeda lagu tilmaamay shirqool guud ahaana waageyntaa xubintii maanta oo kale markaanaan dib idinkugu celiyo cabdicasiis beereed iyo qaybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n maadsantahay farax nala socodsiinaysa xubintii maanta o kale maxaa dunida ka dhacay warbixinada kale barnamijka haddii eegnana mareykanku waxa uu sheegay inuu walaac ka muujinayo arrimaha ku aadan wararka sheegaya inay markaa iiraan dib u bilowday horumarinta barnaamijkeeda nuclearka ka iyo soo saarista eh, waxyaabaha lagu horumariyo barnaamijka ee kiimikada iyo waxyaabaha kale ee uraniumta afayeen oo hadlay aqalka cad ee wuxuu shaaca ka qaaday in ay heleen warbixin ay soo saartay hay-adda caalamiga ah ee loo yaqaano international atomic energy agency i a e taasi oo ka digtay in tehraan ay dib u bilowday soo saarista eh, xaddi badan iyo sidoo kale horumarinta barnaamijka uraniumta ay doonaysa inay ku kordhiso waxsoosaarkeeda dhanka hubka si gaara ah hubka waxgumaaday ee nucleer-ka iiraan waxay muuqataa inay markaa eh, muujinayso inay ka tallaabtay cunaqabateyntii iyo sidoo kale waxyaabihii kale ee loo dhigay sida muuqatana waxay ku xadgudbaysaa sharciyada caalamiga ah ayuu yiri afyeen u hadlay aqalka cadda ee mareykanka walaacayanu ka muujinaynaa arrintan waqhti ay kusoo aaday waxaa jira xiisado kala duwan oo ka taagan bariga dhexe iyo qeybo kale oo caalamka ka mid a ah xili iiraan ay taageerayso dagaalyahanada xuutiyiinta yemen oo dhibaato ku haya eh, marka la eego socodka dadka iyo sidoo kale eh, dunida ayuu warbaahinta u sheegay afhayeen u hadlay aqalka cadiga mareykanka eh, markaana dhegeystayaal waxaad ku dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay may maqlaysiin doob miyiga ku noolow talan ku akhrinayaa caana gelnin dhammayaa tohoon iga qarsoonayn guurna dhaafi may sida haddaad inan la haasawdo waalidkeedna uu kugu dhibo yarad lagaa qaado adna hawsha gurigiyo dhibkaa lagu naceeyaahe dunyadii la raacshiyo waxaad maal u diratoo dhan qanjo waxaad u dhimatayo haddii naaf yar laga waayo inay yaabis keligeed cuntaa lagu ganaaxaahe bayladhaanna waa lagu gubaayaysan kuu barane hoogtayaa ku jeedsiyo markaad eed u laban laabto been iyo jiray qiil ka dhigataay ha ka yeelin dhagarteeda waan kaaga digayaa ilayabaalba yabaalba yabaalbaa laba isjecel kala yaaciye waaqlo waxaa kaloo la yidhi agebuu yaba kaga yeerayo uyaa hunsan tahay ise iga yaabise warnamiyow bisli bilaanbeediya kasheekoyaay anina bilaanbelidasiin kasheekoye haddii asugu waaloo shaahiga kariyi wayta shoobbinkali kagoose sian midoowata hodhay mayka midooway macaana yaleere macduursniya ka eraasa malmalalikiin afuufe anu meekalma kajeeyi korowaleere eh, eh. war waxaa kaloo la hooy naag heer beled bilaashwa hooy bariis iyo baasta karisooy war kalemaanay gob iyo suudaanaad nuugu wereeraseene magaalada muqdisho nimankii qabaari ijtihaay oo gobolkoodu dhacay rafashadii u dambaysa ay marayaan waxayna sameeyeen qori hoobiyo sigista ay qof u soo xambaariyeen dadkii oo salaada subax ku jirana waa ku soo rideen islaam waayeeloo gurigeeda ku dhex waxay soo tuureen ay ku dhimitay kadibna waa ku faanayno waxay dhaheen xamaran xabad ka dhex ridnoo dad badanaa ku dhammaynay hadda waad u jeediin nimankii meeshay la marayso war maxaad ula yaabaysiin sow tii la yidhi neef gowracankeeda kama waabto war horeha waxaa loo yidhi ruux haddii la bireeyo la rubsiiyo haamlayda ruqruqaansii ma daayee rafadkii u dambeeyey ruuxjibaadkii miya war kalamaanay khawaarija oday hadda ka hor su'aal weydiiye wuxuu yidhi anoon hadalka buunbuunis gelin siina badinaynin waxaa jira su'aal bilatay oo baahi loo qabaye bulshadan maxaa idinku haray waa isbarateene war kalemaanay khawaarij kodkoodaa biyo ugu galeene shabeellada dhexe macawiisley howlgal ka fulisay ayaa waxay gacanta ku soo dhigeen koox shabaaba abwaanguurana waaba kii hadda ka hor yidhi bar markii la dhaawaco barna ay isdhiibaan barna gacanta lagu dhigo eh. barna ay dhintaan oo geerida dhadhamiyaan ayagaa isdhiibiye eh. dhegta dhiig ha loo daro war abwaansinkuba alla u naxariista hadda ka waa kii yidhi eh. waxaa la ysku dhaarsaday madayna dhiiraniyo soomaali waxu dhime dhegtaa dhiiga loo dari warkalamaanay war ma haysaane cabashooyinkii maalmahan bajaajleydu maamulka gobolka banaadir ku eedaynayeen ayaa maamulkii gobolku ka jawaabay ma caba karaan canshuurtana waa inay bixiyaan miyay dheheen oo bajaajlaydu ma ehdiy diidiya dacwo ka qabaan canshuurta aan bixinno wixii noo lagu qabta hanala tusa may dheheen war haddii firigfirigdi dhaafo aytan siyalasiinkadareeleeray war goodjacadee gobolka banaadir baa wada hadlaya miyaa la yidhi war weligiin kalemaanay warka waa dhabjitaan sidaad waalan maamulka gobolka banaadir waxay yidhaahdeen bajaajlayda shirkado ganacsiyaa lacag si sharci darraa uga qaadi jiray kuna been abuura jiray maamulka gobolka banaadir waana soo qabannay sharcigaana la horgeynayaa hadda ciddii sharci darradaa horay looga qaadayna cadaalada heli doontaabay yidhaahdeen warbalkaalaya shirkadaan shati haysan sideebay shacabkeenna shilimaad uga qaaday aryaannaha waxaaba hore loo yidhi shiikh lugeeyow shilinkaygii kugushaay aakhira waaye warwar ma haysaane agaasimaha laanta lixaad ee hay socdaalka jinsiyadaha soomaaliya u qaabilsan puntland xabsigaa loo taxaabaa la yidhi aye asagana musuq maasuq miyaa lagu eedeeyey warma federaalka iyo hooyadii federaalkaa isku haysta agaasimaha war malaha somalilan la leeyaha lagu tuhmay war madaxweyne dari mucaaradka kala saftay muqdisi waa qaran miyuu yidhi aryaadhaha agaasimaha socdaalka la sheegaayo eh. ma musuuq maasuuqow gaalo eh. madaxaa loo muurxiraaba eh. ma musuuq maasuuqow gaalo madaxaa loo muurxiraaba war kalamaanay mas-uul waa la xidhaa sharcina waa la marsiyaa intaas keliya uga ekaada ar aan hel mas-uula lihri naftiya waa mas wiin eh war kalamaanay anugu waxaan la yaabanahay xilligaanoo khawaariijta cadowga ah, ahayd ilaahay dalka intiisa badan ka dulqaaday dadka qabiil qabiil isu dilay war kalamaanay markaasoo kale hankoolka galmudug waxau dhihi jiray shabaab iyo waxay taagantaha maanta shacabkii ciidankiiyo shaqaaluhuna waa kula shirkoobeene wax kaloo la sheegaahi waa sheeka baraley haaho waxaaba samigay cabdullana yidhi ow meelaad ka leedahay muraad miyaa laga maqnaa karaa meelaad ka leedahay muraad miyaa laga maqnaa karaa warnamiyaw dadka tagabigabiil nisdilaayang sadidi duba o libaagi anhali oo oh, eri gaduudka nooreeb ka dambena edaaga nooreeb kan saddehayno amiinka isku hooydi le ama nagatay madeeyow taasu waa iska muuqataaho waaba tii hore loo yiri ummad yahay ummad yahay qabiilkiyo 네 qarannimadu waa laba aan isqaadi karino weligood isqabaanayn war kalamaanay idinkoo iswareerin waxaa la yidhi soomaaliya guddoonkeeda sarow geesinimo qaata garwadeen cadaalada noqdoo magac ku guulaysta danihiinna gaarkaa midnimo uga go'aan qaata gobonnimadu waa horumarkoo garab la siiyaaye u gargaara shacabkaoo bulshada nabadda gaarsiiya duul hadday garaad kaashadaan gaabin mahayaane gacan siiya qarannimada oo wadajirkii gooba guud ahaanna soomaali weyn goob iskugu keena intaad gogol u fidisaan bulshada geed isugu yeera war waxaa kaloo la yidhi guulaysta guulaysta geeshkayagow guulaysta warkalamaanee warka waabadiiseene ninbaa waxa uu yidhi ma kuu sheegaa sababta aad qalbijabka iyo dhaawacyada qalbiga kuu soo gaarayaan mar weliba haabaa la yidhi wuxuu ku jawaabay waa daacadnimadaada iyo aaminaadda aad qof walba ku aaminto noloshaada mar kale wuxuu yidhi ma kuu sheegaa sababta aad iskaga jari laadahay caadooyinka xunxun sida beenta khiyaanada xanta daawashada aflaanta xunxun iyo waxyaabaha la midka ah haabaa la yidhi mar kale wuxuuna yidhi wax weliba waxay u baahan yihiin go'aan ducayso rabbi tala saaro go'aan adagna ka gaar dhaqan kasta oo aadan ku qanacsanayn mar kale wuxuu yidhi ma idiin sheegaa sababta cabsida iyo welwelka ay weelka kuula tahay haabaa la yidhi wuxuu ku jawaabay waa xidhiirka adiga iyo allah idinka dhexeeya oo yar ama daciif ah qur-aan akhriskaaga oo aan badnayn iyo istikfaartaadoo yar ee intaasba ku dadaaluu yidhi mar kale wuxuu yidhi ma sheegaa sababta qalbigaaga aad uga saari la'dahay qof mar uu xidhiir idinka dhexeeyey oo aad xasuusihiisa qayb ka mid ah ula nooshahay haa markii la yidhi wuxuu yidhi sababtu waxay tahay wax weliba oo aad qofkaas ku xasuusan lahayd ayaa gacmahaaga ku haysataa sida sawiradiisa iyo xasuusihiisa haddaad rabta inaad aad ilowdo iska baabi'i wax weliba aad ku xasuusan karto mar kaleu wuxuu yidhi ma sheegaa sababta kaa hortaagan inaad wax horumara nolosha ka samayso haa markii la yidhi wuxuu ku jawaabay waxaa tahay qof aanan garanaynin hadafkiisa iyo halka uu socdo taasna waxay ku diidaysaa inaad horumar la taaban karo nolosha ka samayso hadaf yeesha soomaaliyay buu yidhi xubintii kalmaan aad maqlayseen gudahaan waan intaa barnaamijkii kulanka oad kala socoteen k gabagabada barnaamijka waxaan kaga tegayaa heesay ku luqeeyaan fanaaniinta cabduqaadir juba iyo khadar daahir xige heestii jaceyl ma hilmaami karo intaan barnaamijkan lamid ku kulmi doono nabaadgeedu jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaaji karo jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo adduun aanan heli karayn ayuu ku hawuunayaa haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga haga talo kaga hagaagahaddii arrin igu absaday xaggeen talo kaga hagaaga barta jacaylka iyo haddaana hawldeen islanahay ayraarta jacaylka iyo haddaana hawldeen islanahay asaynaan heli karayn waxay ku hagaaginayn ayraarta jacaylka haddana hawldee islanahay khayraadka jacaylka iyo haddana hawldee islanahay asaynaan heli karayn waxay ku agaagilayn haddii arinigu habsaday xaggeen talo kaga hagaaga haddii aad inigu absaday waxba mahan rabeen hamada beenay waxay tidhi abbahu waxba mahagrade haddii xaalkii akadayay maxay hibashadu tarta hamadan beenay tidhi abbahu waxba mahagrade hamadan beenay tidhi abbahu waxba mahagrade haddii xaalkii